alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamed wala ali muxamed wslama tasliima kaiira baabu lijmac wa itifaaqu kuli ahli lcasri ay culamaai alfiqhi duuna nukri cala ictibaari xukmi amrin qad xadas sharcan ka xurmati asalaati bilxades wuxuu sheekhu halkan kaga hadlayaa baabka ku saabsan ijmaca adilada sharciyada ee loo deliishado masaa'isha fiqiga waxay u qaybsamaan alkitaab iyo alsunna iyo alijmac iyo alqiyaas afartaasaa ugu horreeya wuxuu mawdican kaga hadlayaa markaa ijmac wuxuu sheikhu yidhi raximahullah huwa itifaaqu kulli ahli alcasri huwa ijmaacu itifaaqu kulli ahli alcasri cidda casrigaa u ehelkaa dhammaantood inay isku waafaqaan weeyaan markaasuu ahlulcasriga cidduu u jeedo fasiray oo yidhi ay culamaa'i alfiqhi culammada fiqigu inay isku waafaqaan weeye maa bacda ay catfu bayaanin aw bedel ay waxa ka dambeeya ama waa catfu bayaan ama waa bedel calaa madhabi albasriyiin duuna nukri inkaar la inkirayo la'aanteed oo cid ka midii aynay mas'alada diidanayn ee dhammaantood ay isku wada waafaqaan calaa ictibaari xukmi amrin waxay isku waafaqeen arrin xukunkii ictibaarka la ictibaarinayo oo si loo aqoonsanayo arrinkaasoo qad xades soo darriyey sharcan ay fi sharci sharciga gudihiisa ku soo darriyey ka xurmati asalaati bilxadas waa sida inay salaaddu xaaraan tahay oo kale weeye bilxadas ee xadas sababtii inay xaaraan ku tahay bimacnaa ruuxu inuu hadduu dahaaro jabo oo wayse jab ku yimaado inaanu dahaaro la'aanteed tukan karin sheikhu waxauu tilmaamayaa ijmaaca tacriifkiisa tacriifkuna wuxuu u qaybsamaa tacriif lugawi iyo tacriif istilaaxi erayga ijmaac tacriifkiisa lugawiga ahi wuxuu noqdaa laba macne waa noqdaa casmi go'aan shay la go'aansado waa noqdaa faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum ay iczimuu casmiyoo go'aansada macno labaadna waa loo isticmaalaa luqa ahaan ijmaac oo waa ittifaaqa la iswaafaqo macnaha istilaaxigaa labada macno kee waafaqaya waxaa waafaqaya ka ittifaaqa ah marka macnaha istilaaxigaah wuxuu noqonayaa akhasu min almacna alugawi mid ka khaasnimo badan macnaha lugawiga oo luqa ahaan ijmaac wuxuu noqonayaa ittifaaq aya itifaaq waa soo gudageli karaa ijmaaca lughatan laakiin istilaaxan wuxuu ku gaar yahay culammada ummatu muxammad culammadeeda bimacnaa culammada muslimiintu ee mujtahidiinta ahi inay isku waafaqaan xukun sharciya itifaaqu mujtahidii ummati muxammadin sala allahu alayh wasalam bacda wafaati arasuuli sala allahu alayh wasalam calaa xukmin sharciyin tacriifku saasuu mujtahidiinta ama culammada ummadda ummatu muxammed culammadeeda weliba mujtahidiinta ahi inay isku waafaqaan geeridii nebiga sala allahu aleyh wasalam dabadeed ay isku waafaqaan xukum sharci ah kuwa iswaafaqaya awalan waa inay yihiin culamo mujtahidiina ee haddii culamo mujtahidiina aynay ahayn culamaana xaqiiqatan marka la yidhahdo mujtahidiintay ku dhacaysa ee ay culamo majaaziyiina ay noqoto cidda iswaafaqaysa waa ciddaan xaddul ijtihaad gaadhin laakiin culumtii wax ka garanaysa aqoon waa leedahay laakiin waxay ku sugan yihiin taqliid ama waxay ku sugan yihiin markaysaga madhab ayay marka waxaa qallidanayaan madaahibta ka mid a ah. walow marka haba ka ahaado madhabtaas mujtahidu fatwa wuxuu noqonayaa inaannu ijmaacii muctabar ka ahayn cidda iswaafaqaysaa waa inay tahay culamo mujtahidiin oo xaddul ijtihaad gaadhin waayo cilmigu xaqiiqi ahaan wuxuu noqonayaa derajada ijtihaadka in la gaadho oo ijmac culammadu waxay ku soo rareen sida ibnu cabdilbar uu soo naqliyey wuxuu ijmaac ku soo raray culammadu inay isku waafaqeen cala ana altaqliida laysa bicilmin wa cala ana almuqallida laysa min alculama inaan muqallidku culammada ka mid ahayn taqliidkuna inaanu cilmi ahayn marka maadaamay sidaas tahay culammada mujtahidiinta ee min ummati muxammad ka mida ah, waxaa loo jeedaa ummat alijaaba laa ummat dacwa waa inay muslimiin yihiin waayo umma mar waxaa loo isticmaalaa in laga tilmaamayo ummaddii nabiga loo soo diray ee uu yeedhaayo dhan markaa gaaladiiyo muslimiintu waa soo gelaya taa waxaa layidhaha ummatu dacwa laydhaha laakiin ummatalijaaba loo jeeda waa ummadda nebiga rumaysay sala allahu aleyh wasalam ee raacday marka culammada mujtahidiinta ah ee ummatu muxamed ka mid ah bimacnaa muslimiinta ka mida ah, inay iswaafaqaan bacda wafaati rasuuli sala allahu aleyh wasalam markii nebigu dhintay dabadeed ay isku waafaqaan yacni xukun sharci ah ayaa waxaa la yidhaahdaa ijmaac ayaa la yidhahda sida uu sheikhu inoo qoray wuxuu idhi huwa itifaaqu kulli ahli alcasri marka uma jeedo caammadii inay soo gelayaan ama dalabatulcilmigii aan culammada noqon inay soo gelayaan saas aawadeed buu ugu fasiray ay culamaa'i alfiqhi culammada fiqhigu inay isku waafaqaan waxaana loo jeedaa kulligood jumhuurkooda iyo badankooda hadday iswaafaqaan oo ay markaa in yar oo ka mida ah ay khilaafto falaysa biijmaac ijmac ma noqonay duuna nukri iyadoo inkaar qaarkood inkirayaan ayna jirin oo haddii midh ama laba inkiro arrinkaa khilaafo ijmaac ma noqonayo cala asaxiix ibnu jariir atabari ayaa isagu wuxuu yidhi haddii midh ama laba khilaafaan ictibaar ma yeelanayaan inta kale warkoodu ijmaac yahay laakiin qowlkaasi saxiix ma aha saas aawoodee jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waa khilaafsan yihi waayo daa'ifada muxiqadu waa yaraan kartaa waana badan kartaa laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq waaxidka waa lagu itlaaqi karaa taa'ifa say culammadu sheegeen oo wa in taa'ifataani min almu'miniina qatataluu laba shakhsi hadday isdilaan xataa waa soo gelaya laba shakhsi oo muslimiinta ka midii mu'miniinta ka midii hadday isdilaan cumuumka aayaddu soo gelaya cala ictibaari xukmi amrin arrin xukunkii ictibaarka la ictibaarinayo xukunkaasi ha noqdo yacni wuxuu doono axkaamtii sharciga xukun ka mida waa inuu yahay inuu mubaax yahay inuu makruuh yahay inuu xaaraan yahay inuu waajib yahay inuu manduub yahay ay isku waafaqaan arrinkaasoo qad xadas soo darriyey sharcan waa inuu yahay axaadiisa sharciya haddaanu axaadiise sharciya ahayn oo ay noqoto mas'ala lugawiya ijmaaca halkan lagaga hadlayo ee xujada amaha hadduu arrin dunyawiya ku saabsan yahay oo laysku waafaqo iyadana ijmaaci ma aha xujada aha ilaaba ilaa waa inuu yahay axaadiisa eh, sharciya yacani xukunkaasi xukun sharciya waa inuu noqonayaa xukun caadiya waa inuu noqonayn xukun xisiyana waa inuu noqonay xukun lugawiyana waa inuu noqonay xukun lugawiyana waa inaan noqonay tusaalihii wuxuu ka dhigay sheikhu salaad inaan la tukan karin haddii aan la tahaaro qabin oo ruuxii xadasuu ku yimaado salaaddii inay mamnuuc ka tahay ilaa uu tahaaro qaato waa mas'ale ijmaac ah ma la isku waafaqsan yahy waxay tusaale u tahay ijmaac asheekh ibnu cuthaymiin wuu ictiraadaya noocan ma misaalka oo wuxuu odhanayaa masalada in ijmaacu deliilkeeda yahay ayaa daahirka hadalka mu'allifka uu yahay sidaasna arrin hum ee deliilkeedu waa naska qabla alijmaac nas baa loo hayaa dabeedna wuxuu soo qaatay aayaddii xadiidka idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn iyo xadiidka laa yaqbalu allahu salaata axadikum ida axdasa xataa yatawada waxaanuu yidhi idan hada haabitun binnasi walaa xaajata ila alqawli biannahu haabitun bilijmac xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday nas mar hadduu nas ku sugnaadayna in la yidhahdo ijmaac buu ku sugnaaday xaaje looma qabo waxaa dabada ka isweydiin leh oo nadar ku sugan yahay warka sheekha uu sheegay mas'alada ijmaaca loo deliishanayo ma waxaa la shartiyaa inay nas lahayn ma arag caalim culammada ka mid ah oo yidhi waxaa loo shartiyaa inay nas lahayn masaladu iyadoo nusuus le baa dhici karta ijmaac in loo deliishado bale culammada qaarkood waxay qabaan mas'ale aan nas lahayn inay ijmaacba ka guuntami karin iminka ibnu taymiya oo kale wuxuu qabaa mas'aladu haddii nas aynay lahayn laa yumkin an yancaqida fiiha ijmaac wa tarafay naqiid warka ibnu cuthaymiin laga fahmaya hadalkiisa iyo warka ibnu taymiya oo wuxuu leeyahay ijtihaad mas'ale in lagu ijmaaca isaga ra'yiga ibnu taymiya maba suurtoobi karto biduuni nas ijmaacu wuxuu u baahan yahy mustanad jamaahirta culammadu waxay leeyihin mustanadku wuxuu noqon karaa nas waa noqon karaa waa sida jumhuurku qabaan ra'yiga ibnu taymiya marka laga tago jumhuurka culammadu waxay qabaan ijmaaca mustanadka uu ku tiirsan yahay cuskanaya mar wuxuu noqon karaa nas buu noqon karaa naskaasi ha noqdo aayad ama ha noqdo xadiis ama ha noqdo anwaacda dalaadaadka ee nusuustu wax kugu tusiso bimanduuqiha aw mafhuumiha aw daahiriha aw sariixiha yani wahalumajara marna wuxuu noqon karaa ijtihaad ama qiyaas masaladii oo markaa laga ijtihaaday ayaa waxaa dhici karta sida jamaahiirta ahlucilmigu ay leeyihiin in ijmaac ka guntami karo oo mustanadka ijmaacu uu noqon karo qiyaasoo kale qiyaasoo kale marka hadday tahay ra'yiga jumhuurka ay mareen iyo hadday tahay ra'yiga ibnu taymiye uu markaa la gaar noqday mid walba waxay ogol yihiin masalada in ijmaac uu noqon karo nas yadoo leh in ijmaac ka guntami karo oo ibnu taymiyana uu leeyahayba ilaaba ilaa waa in mas'aladu nas ay leedahay biduuni nas ijmaac waanu suuroobi karin waa min xaysu alimkaan buu ka hadlayaa ma diiddana hadduu dhaco oo isagu imkaanka ra'yigiisa istiqraaga markuu tatabucay masaa'isha lagu ijmaacay ayaa khulaasadaasi u soo baxday haddii laakiin ijmaacu ficlan uu dhaco biduuni nas ma diideen laakiin wuxuu leeyahay marka la eego masaa'isha lagu ijmaacay tatabucigiisi iyo istiqraagiisa isaga wuxuu leeyahay maanu helin mas'alo ijmaac lagu sheegtay biduuni nas marka waxa weye almuhim mas'alada inay deliil leedahay diidi mayso inay deliil kale leedahay soo imka lama odhan karo mas'aladani waxay leedahay markaa nas yacni deliil bay leedahay sunnada ah oo deliil bay leedahay qur'aanka ah sidaasoo kalea loo odhan karaa waxay leedahay daliil ijmaacana waa leedahay saas aawadeed waatay culamada qaarkood ay yidhaahdaan masaa'isha markay ka hadlayaan masaladan waxaa u daliila kitaabullah iyo sunnatu rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam iyo ijmacu alculamaa iyo alictibaar yani alqiyaas asaxiix afarta daliilba daliil bay u yihin waatay culamada qaarkood yidhahdaan kitaabka ilahay saasaa uga daliila sunnada rasuulka saasaa uga daliila ijmaaca culammada saasaa uga daliila oo ahlucilmigu ijmac bay taa ku soo naqliyeen qiyaaska saxiixa ama alictibaar sidaasaa uga daliila xataa ibnu taymiya laftiisu waa isticmaalaa nafsu marka waxa weeye warka uu sheekhu yidhi waxaa laga yaabaa inay tahay irtijaalkii masalada aanu markaa u fiirsan waayo duruusta sheikhu wuxuu u jeedin jiray ma aha dersi muxarar oo hadal u qoray ma aha sheikhuna waaba qiray ibnu cuthaymiin qaalibka kutubtiisu waa duruusu ilqaynaayo si irtijaaliya u ilqaynaayey oo u tuuraayey ayuunbaa inta cajladihii laga tafriiqiyey laga dhigay musannafaat qaalibka kutubtiisu waa noocaas kitaabkanna waa noocaas waa ka odhanaya yacni lama mid ahaa sharaxa bitaxriiri ee la qoraa lama mid aha sharaxa irtijaaliga ah ee korka laga ilqaynayo marka calaa kulli xaal warkan nadar baa ku sugan saxdu waxay tahay in loo tusaalayn karo mas'ale nas leh haddii masaladu nas leedahay da waxa la isweydiin karaa ijmac muxuu faa'iideeyey mafaa'idaaba ku jirta haddii aa markaa masaladu nas leedahay in ijmac la cuskado ama ijmac lasoo qaato ama ijmac la deeshiyo jawaabteed waxay tahay ahlucilmigu waxay yidhahdeen haa faa'iday leedahay faaidada leedahay waa maxay yacani nas haddaad deliishato mas'aladii waxaa dhici karta inuu yahay naskanaad deliishatay waa mansuukh waayo nasku wuxuu qaabil u yahay linaskhi in la nasakho wuxuu aqbali karaa in la yidhahdo deliil kalea caaridayo yacni deliilka kalea la arjaxaya kanna waa marjuux wuxuu aqbali karaa in la yidhahdo deliil kalea caaridayo deliilkaa kale ayaa mas'alada si ay u waafaqdo loo awilaya oo wuxuu noqonayaa mu'awal liyuwaafiqa hada daliilu daaka daliil si deliilkani daliilka kale u waafaqo ayaa la awilaya oo mu'awal marka xuja kuguma jirto laakiin marka la yidhahdo mas'aladii waa ijmaac oo la yidhahdo culammadii islaamkao dhan baa ku wada ijmaacay ta'wiil kama suuragalaha naskhina kama suuragalaha marka waa faa'ida ziyaada dheeraad bay ka tahay in la yidhaahdo nas bay leedahay oo rubama in la yidhaahdo dalaalada markaa mas'alada uu ku tusinaysaa sidan maaha daahirkeedu ka muuqdo bidaliili nasi alaakhar nas kalaa mas'alada jiro sidan iyo sidan ah saas aawadeed sida daahirkeeda ka muuqataa xujo kuu noqon mayso xujo kuu noqon mayso cala sabiili mihaal aljaaru axaqu bisaqabihi xadiisii nebi waxaa ku soo arooray oo saxiixa ku sugan in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam aljaaru axaqu bisaqabihi jaarka ayaa u xaqnimo badan bisaqabihi yacni markaa deriskiisa marka u xaqnimo badan ka ku dhegan ee u deriska ah isagaa u xaqnimo badan xadiidka daahirkiisa waxaa laga fahmayaa in shufcadu jaarka u sugnaanayso shufcadu inay jaarka u sugnaanayso ayaa marka laga fahmaya marka waxaa jira haddaba xadiis kale ayaa jira xadiiska kale wuxuu sheegayaa fa idaa waqacat ilxuduud wa surifat falaa shufca hadday xuduuddu dhacdo oo bimacnaa dadkii dhulka wada lahaa ay kala qaytaan oo loo kala calaamadiyo oo dariiqyadana la kala jeediyo wax shufca la yidhaahdaa meeshaa kuma sugna marka almuhim tusaalayaasha mas'alada ijmaaca masaa'il badan baa loo tusaalayn karaa marka masaladanna sheikhu waa u tusaaleeyey waxaana la yidhahdaa mithaal lama bushiyo waalshanu laa yuctaradu almithaalu id qad kafa alfardu waalixtimaalu wuxuu uhi sheikhu raximahullah wa itifaaqu kulli ahli alcasri ijmaac waxaa la yidhaahdaa cidda casriga u ehelkaa dhammaantood inay isku waafaqaan ay culamaa'i alfiqhi culammada fiqhigu inay isku waafaqaan duuna nukri inkaar la'aantii qaarkood ay inkirsan yihiin oo diidan yihiin la'aanteed calaa ictibaari xukmi amrin arrin xukunkii ictibaarka la ictibaarinayo si loo aqoonsanayo ay isku waafaqaan arrinkaasoo qad xadat soo darriyey sharcan ay fi sharci sharciga gudihiisa ku soo darriyey ama sharcan ay min jihati sharcin xag sharci la ysugu waafaqo oo ictibaarka laga tilmaamayo in markaa la fasirayo oo la tamyiizaayo see loo ictibaarinaya xukunka ama xukunka la ictibaarinaya waa nuuciye markaasuu sharcan ay min jihati sharcin xag sharci aan laga ictibaarin oo xukun sharciya u yahay ka xurmati salaati waa sida salaaddu inay xaaraanta oo kale ittifaaqa laysku waafaqay ay sida kal ittifaaqi calaa xurmati salaati waa sida iswaafaqa laysku waafaqay salaaddu inay xaaraan tahay bilxadas yacni xadas hadduu dhaco oo tahaaradii ruuxa ay ka jabto inay salaaddii xaaraan ka noqonayso ilaa uu tahaaro qaato waxtuja bilijmaaci min dilummati laa hayriha id khusisat bilcismati wax tujja waa la xujaystay bilijmaaci ijmaaca min dilummati ummaddan xaggeeda markaa ka ahaaday laa hayriha cid kale xaggeed mid ka ahaado ummad kale ka ahaaday xaggeeda ummad kale ka dhacay lama xujaysan diidu waa ismu ishaara yacni ijmaaca min dilummati ummaddan xaggeeda ka xasilay oo ka dhacay ama xaal ijmaacaasi ummaddan xaggeeda ka dhacay ayaa la xujaystay laa hayriha ummad kale xaggeed mid ka dhacay lama xujaysano umamkii hore hadday wax isku waafaqaan xujo maaha id khusisat bilcismati sababtu waxay tahay waxaa lagu gaar yeelay ummaddan cismo ay ka dhowran tahay itifaaqeeda ama ijmaaceedu dembi ka dhowray sheekhu waxau inoo tilmaamaya raximahullah ijmaaca ummatu muxammed oo ummatalijaaba ah ijmaacooda ayaa xujo ah oo la xujaysanayo laakiin ummadii hore ijmaacoodu xujo noqon maayo haddii la yahay yuhuuddaa isku waafaqday xujo noqon maayo xujo ma noqonayso haddii laha nasaara isku waafaqday xujo noqon mayso ummatu muxamed waa inay yihiin cidda isku waafaqays oo ijmaacu ka dhacay sababtu maxay tahay ummaddan waxaa lagu gaaryeelay cismo ay dhowran tahay looma jeedo afraaddeeda ayaa dembi iyo qalad ka dhowran ee waxaa laga tilmaamayaa majmuuceed iyo kulligeeda waxay isku waafaqaan ayaa khata iyo dembi ka dhowran laga tilmaamaya maxaana laga qaadanayaa adilada ayaa laga qaadanaya wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa'a cala annaas waa ummad cuduul ah oo shuhado dadka ku ah shahaadaduna haddii aynay maqbuulo ahayn oo muctabaro ahayn lama sheegeen ya shahaadadooda waxaa loo sheegayaa inay tahay shahaada muctabara si kalena shahaadadu muctabar ku noqon mayso haddayna cuduul ahayn marka wasatan waata lagu fasiray cuduulan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billah laa tajtamicu ummatii cala dalaalah xadiiskii waxaa ku soo arooray ummaddaydu iskuma waafaqdo baadi iskuma waafaqdo shay baadi ah iskuma waafaqdo markaa sidaas aawadeed ummatu muxamed ayaa ijmaaceedu xujo yahay umumkii hore ijmaacoodu xujo noqon maayo wuxuu sheekhu uhi raximahullah waxtuja waa la xujaystay mughayaru siiqa loo bineeyey bilijmaaci ijmaac baa la xujaystay min dil ummati xaaluu ijmaacaasi kaa'inan min dil ummati ka ahaaday tan oo ummaddan ah ummatulijaaba ah ummatu muxamed sala allahu aleyh wasalam ummaddii nebiga ajiibtay ee raacday xaalay tahay ayaa ijmaca la xujaystay laa hayriha ummad kale xaalaanu ka ahaan oo ummad kale hadduu ka ahaado lama xujaysan id khusisat idu waa tacliiliya sababtu waxay tahay waxaa lagu gaar yeelay ummaddan bilcismati dhowrnaan ay dhowran tahay oo khaladka iyo dembiga ay ka dhowran tahay wa kullu ijmaacin fa xujjatun man bacdahu fii kulli casrin aqbala uma inqiraadu casrihi lam yushtarat ay fi inciqaadihi wa qiila mushtarat sheikhu waxau uhi raximah ullah wa kullu ijmaacin ijmaac dhammaantii fa xujjatun xujo weeye calaa man bacdahu ciddii ka dambaysay ayuu xujo ku yahay ijmaaca casrigaas dhacaa waxallo wixii ka dambeeya ayuu xujo ku noqonay fii kulli casrin casri kasta gudihiis ijmaaca waa la xujays waxaanu xujo ka yahay wixii ka dambeeya ijmaacaas casrigaasoo aqbala yacni markaa yimi bacdu shuraaxba waxay u dabdiyeen iqbala oo iqbalan ka dhigay laakiin sida badanku mareen nusakha makhduudkaa qaarkoodna ku taalla badankuna marka ay mareen waa in aqbal ay tahay yacnii casrigaa markaa lagu sifaynayaa inuu yahay aqbala mid yimi mid soo qaabilay bimacnaa yimi casri kastoo yimaadda ijmaacu wuxuu noqonayaa xujo waxaa jira mas'ale culammadu ay isku khilaafaan oo ku saabsan ijmaaca xujiyadiisuma waxay ku egtahay casru saxaaba oo ijmaaca saxaabada keliya xuja ah mise casri kastaba hadduu ijmaacu dhaco xuju noqonaya daa'ifo yar oo qolyaha daahiriyada la yidhaahdo ah ayaa iyagu waxay mareen ijmaaca xujada ahi waxa weeye waa ijmaaca saxaaba ee cid saxaabada ahayn ijmaacoodu xujo noqon maayo laakiin madaahibta kale waxay mareen ijmaaca muctabarka ah inaanu casru saxaaba ku gaar imaam axmed baa riwaayaadkiisu iskhilaafeen oo riwaaya ayuu markaa ku waafaqay sidaas riwaayana jumhuurka ku waafaqay riwaayana jumhuurka ayuu ku waafaqay riwaayana waxaa loo nisbeeyey sidaas marka inuu waafaqsan yahy yacni casru saxaaba in lagu gaar yeeli marka jamaahiiru ahlicilmi waxay mareen salafan wa khalafan in ijmaaca xujiyadiisu aanu ku gaar ahayn ijmaaca saxaabada ka dhaca waayo adilada ku soo aroortay ijmaaca xujiyadiisa waa adilla caamma kuma gaar aha saxaabo waa adilla caamma masalan ilaahay waxau yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaa isku khilaaftaan shay waxaa u celisaan ilaahay iyo rasuulkiisa u celiya ilaahay u celiya waxaa loo jeedaa kitaabka ilaahay u celiya rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam u celiyana waxaa loo jeedaa markuu noolaa isaga isula taga markuu dhintay dabadeedna waxaa loo jeedaa sunnadiisa u celiyaa loo jeedaa wajhuulistidlaal wejiga laga deliishanaya waxaa weeye aayadda waxaa ku sugan shardi fain tanaasactum haddaa iskhilaaftaan mafhuumka shardiga laga fahmaya muxuu noqonayaa mafhuum mukhaalafa haddii la iskhilaafi waayo ma imanaysaa farudduuhu ila allahi waalrasuul masalan yacni in kharajti ila asuuqi fa anti taaliqun mafhuumu shardigu waa maxay mantuuqiisusa waa maxay haddaad suuqa u baxdo fa anti taaliqun waad furan tahay miyaa la odhanaya marleyba waa furan tahay hadday u baxday haddayn u bixinba fa anti taaliqun mar hadday kaa soo baxday farqi ma kale lahe mar layba furanta hal yuqaalu haada maya marka jawaabu shardigu wuxuu ku xidhan yahay shardiga shardiga haddii la waayo jawaabu shardiga wuxuu noqonayaa marka midaan imanayn marka waxay ka daliishadeen culammadu haddii aan la yskhilaafinee la yswaafaqo xaaje keensanaysa ilaha kitaab iyo sunna loo celiyay meesha ma taal mafhuum mukhaalafa laga qaadanaya mafhuum mukhaalafa ayaa laga qaadanaya waxaa markaa aan farudduuhu ilallahi warasuul taa aan loo odhan xaqina taa la yska garanaya marba haddii la ysku khilaafi waayo la ysku waafaqay dee waa lagu camal fali karaa ee in la yidhahdo ilaaba ilaa u celi kitaab iyo sunne mid laazima maa waxaan sii darayaa aayadda fa in tanaasactum fii shay'in ma waxay ku gaar tahay saxaabadoo keliya mise ummadda casri walba waa lagula khitaabaya mise waa khaasatun bisaxaaba waayama waa caam casri kastoo la joogo waxaa markaa mu'miniinta lagula hadlayaa fa in tanaasactum fii shay'in farudduuhu ila allaahi waalrasuul haddii ay iswaafaqaanna waxay noqonaysaa xujo ayay noqonaysaa xaaje loo baahanayo in layhaa kitaab iyo sunna loo celinaya ilaa laga baadho kitaabkaiyo sunnada laguma camalfali karo ma imanayso halkaa waxaa ka soo baxaya inaan xujiyada ijmaacu ku gaar ahayn ka saxaabada ka dhaca keliya oo casri kasta uu dhaco ijmaacu inuu noqonayo xujo ayaa ka soo baxaysa daliilka kale laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amru amrullahi wahum cala dalik xadiiska mutawaatirkaa nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi kama zuulayso kama baxayso koox ummaddayda ka midii inay xaqa ku gacan sarrayso ku qaalib tahay oo aanu dhibayn cidda khilaafta iyo cidda hoojisaa toonna ilaa amarka ilaahay uu yimaado iyagoo caynkaa ku sugan amarka ilaahay ilaa uu yimaado iyaga oo sidaa ku sugan xadiiskaasi sow zaman kasta laga fahmi maayo in daa'ifada muxiqadii joogays mise waxaa loo jeeda casru saxaaba keliya ayaa daa'ifada muxiqadii joogays zaman kasta waayo xadiisku wuxuu sheegaya laa tazaalu daa'ifatu min ummatii waa nafyi kama baxayso kama zuulaysee way ahaanaysaa daa'ifo ummaddayda ka midii inay xaqa noqoto mansuura daahira daahiriina cala alxaq riwaayaadka qaarkood waxay kordhinayaan mansuuratan oo aan cidda khilaafta iyo cidda u gargaari weydaa toonna aynay waxba yeelaynin xataa ya'tiya amrullaahi wa hum calaa dalik ilaa amarka ilaahay u yimaado oo saacaddu ay u timaaddo iyagoo saa ku sugan marka idan xadiisku wuxuu ku tusinayaa casri walba daa'ifada muxiqada in la helaayo haddii casri cusuurta ka mid ah, culammadii joogtay ay isku waafaqaan mas'ala sharciya ilaaba ilaa weyn masaladaasi ay noqotaa sharcan xukunkeedu midu sidaa yahay oo xujo ay noqotaa waayo haddii culammadii sidaa isku waafaqeen daa'ifadii muxiqada ahayd ama waa in la waa mafquuda oo ma jirtaba casriga waa la waaye ama waa in la yidhahdaa kuwa mujmiciinta iswaafaqay ka mid tahay in la yidhahda waa la waaye ma suuragal tahay hal yumkinu haada ma dhacayso maxay u dhici weyday nabigaa ka warramay sala allahu aleyh wasalam inaan la waayin casrinaba laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhu man khadalahu ila aakhirihi mar haddayna dhici karin in la waayo waxaa halkaa ka soo baxaysaa inay mawjuudo tahay mujmiciintana ka mid tahay daidan idan isku waafaqeen waa inay noqotaa xaqii dee lama khilaaf karo daliilkaa laftiisa waxaa laga qaadanayaa xujiyada ijmaacu inaanu ku gaar ahayn casru saxaaba ee casri walba ijmaacu hadduu dhaco inuu noqonayo mid muctabara xaqiina noqonayo laa tajtamicu ummatii calaa dalaalah yacnii laftiisa way u deliishadeen culammadu ummaddaydu baadi kuma kulanto adilada kaleay culammadu u deliishadeen ijmaaca lafteeda ijmaaca laftiisa adilada kale u deliishadeen calaykum biljamaca iyo waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu alhuda wayatabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannama wasaa'at masiira kullu dalika culammadu waa u deliishadeen xadiiskan wuxuu sheikhu odhanayaa laa tajtamic ummatii calaa dalaala saxiix maaha laakiin culamada muxadisiinta qaarkood waxay caddeeyeen inuu xadiisku saxiix yahay saas aawoodee sakhaawi iyo albaani iyo waxay caddeeyeen inuu markaa xadiisku haabit yaha oo sugan yahay waxaanu sakhaawi odhanayaa turuq badan buu leeyahay saas aawoodee waa sugan yahay sheekh albaanina waa quweynaya isagoo xadiisku marfuuca ayuu markaa quweynaya waayahay ibnu taymiya isagu mas'alo ayuu maraa yacni markaa ah labada udhexaysa oo casriga saxaabadana kuma gaar yeelo ijmaaca casri walbana inuu ijmaac dhici karo kama dhigo laakin waa min xaysu alimkaan laa min xaysu alxujiyatu in waqac maha xagga xujiyada hadduu dhaco inuu diidan yahi lakin waa xagga suuragalka ayuu baciidsanayaa sheikhu inuu dhaco oo wuxuu yidhahdaa siduu waasideedaba ku yidhi walijmaacu aladii yandabidu maa kaana calayhi salaf alummah id bacdahum kahura alkhilaafu wantasharat ilumma ijmaaca xadaysmaya ee la ogaan karayo waa kay ku sugnaayeen ummaddan salafkeedii bimacnaa qarniyadii fadliga badna ay ku sugnaadeen hadalkaa wuxuu ku yidhahdaa caqiidat alwaasitiya waayo intii ka dambaysay wakhtigaas salafka saddexdii qarni waxa farabatay khilaafkii ummaddina waa kala faaftoo beleda badan oo kala duwan oo kala fogfog bay kala degtay marka ma suuroobi karto mas'ale inay ku ijmaacaan oo ijmaacoodii la ogaado wuxuu ka hadlaya min xaysu libkaan weliba ogowo dee muwaasalaadkuma jirin waagii hore yacni sida loo ogaado ummaddii markay kala degganayd min alandalus ya ilaa maa waraa'a annahar ilaa bilaadi alcarab yacni waxa weeye dee waa dhul aad u kala fog bada ku kala gudban yihiin aad iyo aad u kala fog qaar waxay degganaayeen isbayn iyo bortuqaal hadda ma aragtaa qaar waxay degganaayeen maghrib alcarabi inta ka sokaysa markaa iyadana soo mar hadday masar tahay hadday shaam tahay hadday xijaas tahay hadday yaman tahay hadday ciraaq tahay yacni ilaa maa waraa'a annahar maa waraa nahri waa maxay waa afghanistan iyo waxa ka dambeeya ilaa marka jumhuuriyaadkii ruushku haysan jiray marka dhulka intaa isu kala jira waa dhul aad u kala fog wakhtiyada qaarkood culammada beled ku nool waxaa dhici jirtay culammada beled kale ku nool inaynay aqoon ya qaraa'ibta dhacay waxaa ka mid a ah, inuu ibnu xasmi uu yidhi tirmidi waa majhuul tirmidi maba aqoonba imaamu tirmidi muu garanayn saas aawadeed wuxuuhi waa majhuul marka iska daa qowlkooda mas'ale ay ka yidhaahdeen iyo inay ku waafaqeen iyo inay khilaafeen inay gartaane waxaa dhici karta culammada beled kale ku nool inaynay kaba warqabinba saasaa dhacaysa marka wuxuu leeyahay wakhtigaa ka dambeeyey ijmaac ma suuroobi karo intay masale ku ijmaacaan in la wada ogaado dee ma dhici karto laakiin ma diidana haddii ay dhacdo isaga taasi waa tasawurkiisa sida uu fogaysanayee nas baa sheegay ma odhane hadday dhacdo markaysagaa inay xujo tahay ma diidana sheekhu waxa uu maray isagu ibnu cuthaymiin sida ibnu taymiya wuxuu yidhi hada alqowl huwa saxiix qowlka ibnu taymiya maray ayaa markaas saxiixa calaa kulli xaal waa arrin ku saabsan min xayu alimkaan arrin ku saabsan hadal baa jira imaam axmed laftiisa laga sheegay oo odhanaya man iddaca alijmaaca faqad kadab wamaa yudriihi lacallahu mukhtalafu ku kastoo ijmac sheegtaa been buu sheegay maxaa ogeysiiyey lacallahu mukhtalafu waxaa laga yaabaa inay iskhilaafeen asxaabu madhabihi way isku khilaafeen sida hadalka imaamka loo tawjiihinaayo waayo masaa'il kale uu ijmaac isagu sheegtaa jiraa imaam axmed nafsu saas aawadee muraadku imaamku muxuu yahay hayruhum iska dhaafo min ahli ilcilmi iyo asxaabu madhabihi oo xanaabila baa isku khilaafay sida loo tawjiihinayo markaasaa qaarba meel ku dhufteen ibnu qayim waxa uu sheegay mawdica uu hadalkan ka yidhi imaam axmed kitaabkiisa la yidhaahdo alsalaatu wa xukmu taarikiha wuu ku soo qaataa waad ka eegi doontaa insha allah alcallaamatu ibnuqayim wuxuu sheegay mawdica uu hadalkan ka yidhi inay tahay dadka qaarkood baa marka xadiis loo sheego waxay odhanayaan xadiiskani waa mukhaalifun lilijmaac inay xadiiskaas sheegaysaa ijmacu khilaafsan yahi markaasuu imaam axmed wuxuu yidhi in xadiiskii laga horgeeyo mas'alo qofku khilaaf aanu ogayn inaanu ogayn waxaa laga yaabaa inay tahay nafyu cilm isagaan ka warqabin laakiin hayruhu waxaa laga yaabaa inay og yihiin ida lam tara alhilaala fasallim liunaasin ra'awhu bilabsaari haddaanad bisha arkin ha odhan haddaan anigu arki waayo cidiba ma arkin hadduu maanta ruux inagu yidhahda ka warran war bishii anigu waan eegay waan arki waayey soo anigu ma arki waayin ruux arki karaa ma jiro hal hada macquul soo ma dhici karto isagoo isagu arki waaye in cid kale aragto ya ida lam tara alhilaala fasallim liunaasin ra'ahu bilabsaari marka dadka qaarkood baa marka mas'ale khilaaf ay waayaan waxay odhanayaan masalada khilaaf ma jiro waa ijmaac sababtu maxay tahay waan baadhayoo wax khilaafa ma helin mar haddaanan khilaaf helinna waa ijmac masalada wa nafyu cilmihi bilkhilaaf inuu khilaaf og yahay waa inuu nafyinaayo oo diidayoo leeyahay ma ogi dee inaad ogayn kama dhalanaysa inay dadku ogeyn waxaa dhici karta adigu inaad ogayn oo khayrkaa ogaadaan yaa marka xadiiskii in laga horgeeyo mas'alo uu xadiisku sheegayo in la yidhaha masaladani waa mukhaalifun lilijmaac saas aawodee xadiiska la qaadan maayo siyaaqa noocaasa inuu ku yidhi ayuu tilmaamay alcallaamatu ibnuqayim markaasuu leeyahay man iddaca alijmaaca faqad kadab wamaa yudriihi lacallahm ikhtalafuu sidaasuu markaa weli weliba waxaa la socotay haada dacwa bishri almarisiyi waalasam sheegashada ijmaaca la sheeganaya yacnii ijmaaca naska khilaafsan la sheeganaya ee bimacnaa tawahumka iyo malamalaynta ku dhisan aan muxaqaqa ahayn waa bishri lmarisi ninkii la odhan jiray iyo asami oo labadoo laba ninoo lunsan ahaa yaa sheegashadoodii weeye sheegashadoodii weeyaan marka waxa weeye calaa kulli xaal hadalkaas imaam axmed macnihiisu ma aha ijmaacu xujo ma aha ogama jeedo ugamana jeedo eh, ijmaacu ma dhici karo oo inuu dhacaa ma suuragal ah eh, ee muraadkiisu wuxuu yahay masale aan ijmaac lagu hubin mujarad tawahum la malmalaynayo in layskaga yskaga yidhahdo waa ijmaac oo nusuusta laga horgeeyo ayuu diidayaa taasaanu kadib ku sheegaya wa ilaa isaga laftiisu masaa'il cadiida ayuu sheegtay inay ijmaac tahay caalimkana hadalkiisa in layswaafajiyo oo laysla fahmo ayaa markaa habboon sheekhu waxa uhi raximahullah wa kullu ijmaacin fa xujjatun calaa ijmaac kasta fa xujjatun xujo weeye calaa man bacdahu ciddii ka dambaysuu xujo ku yahay fii kulli casrin casri kasta gudihiisuu ijmaacu xujo yahay xujjatun fii kulli casr casrigaasoo aqbala soo qaabilay bimacnaa yimi ijmaacu markaa uu dhaco laga bilaabo wuxuu noqonayaa xujo inqiraad alcasri ma loo shardiya mise looma shardiya waynu iman doontaa insha allah baydka ku xiguu kaga warramaya marka khilaaf ka dambeeya lalama iman karo masalada haddii ijmaac ka dhaco waajibku wuxuu yahay in ijmaaca la qaato la raaco in la khilaafaa oo khilaaf lala yimaadaa ma bannaana marka ciddii ka dambaysoo dhan buu xujo ku noqonayaa ijmaacii ijmaac kaleo ka dambeeya ma xasili karaa oo khilaafsanay hal hadaa yumkin maya waayo mar haddaan laba khilaafi karin oo qowl khilaafsan dabadii aan lala iman karin ijmaacaas in la yidhahdo dabadii baa ijmaac dhacay calaa khilaafihi dee wax dhici kara maa qowl khilaafsanba dib lagalama iman karo mar haddaan lala iman karin ijmaac markaa khilaafsani dib kama dhici karo lianna mukhaalafatahu laa tajuus in la khilaafaa ma banno uma inqiraadu casrihi intaa dabadeed casrigiisu inuu inqiraado bimacnaa ay wada dhintaan dadkii ijmaacay yadaan khilaaf soo bixin ay sidaa ku wada dhintaan hadalkiina sidii ugu sugan yihii lam yushtarad lama shardinnin ay fi inciqaadihi waxaan la shartin in guntanka uu guntamayaan loo shartin wa qiila waxaa la yidhi daciif inuu yuu ku ishaarayaayo siiqatu tamriid buu kuugu keenaye mushtarat waa la shartiyaa baa la yidhi walam yajuz ma bannaana liahlihi ay liahli lijmaac ijmaaca kuwii u ehelkahaye uu ka dhacay uma bannaana an yarjicuu inay ka noqdaan siday ku ijmaaceen inay ka noqdaan uma bannaana ilaa cala ahaani ra'yiga labaad in lagu soconayo mooyaane oo ah waa la shardinaya inqiraadu alcasri ra'yiga labaad waa kaas falaysa yumnacu ra'yigaa labaad marka lagu socdoo ah ciddii ijmaacu ka dhacay waxaa loo shardinayaa ijmaacaas guntanka uu guntamaayo ou xidhmaayo inay wada dhintaan iyadoo khilaaf aanu soo bixin ay sidaa ku wada dhintaan oo ku wada geeriyoodaan oo ilaa markay geeriyoonayeen oo kii ugu dambeeyey uu dhimanayay aan wax khilaafi soo bixin ayaa la shartiyaa haddii la yidhaahdo lama mancinayo oo la diidi maayo xaaladda caynkaasa inay ka noqdaan ra'yigoodii hore ijmac ay ku waafaqeen ra'yigii hore ijmac ay ku waafaqeen inay ka noqdaan markaa loo diidi maayo ee waxay noqonaysaa calaa haada ra'yi haddii lagu socdo ay cala ishtiraadi inqiraadi casrihi haddii lagu socdo ra'yigii hore waa ka noqon karaan laakiin waa daciife wuxuu kuu tilmaamayaa haddii taa lagu dhisi lahaabay markaa saasi u bannaanaan lahay laakiin mar hadday daciif tahay shay aan saxiix ahayn wixii lagu bineeya isaguna wuxuu noqonayaa hayru saxiix midaan saxiixayn buu noqonaya walyuctabar calayhi qowlu man wulid walyuctabar ha la ictibaariyo ha la tixgeliyo calayhi qowlkaa labaad marka lagu socdo oo ishtiraadu inqiraadi alcasri ah waa cala taanigii waa kaa mushtarad odhanaya ee ha la ictibaariyo ha la tixgeliyo qowlu man kii hadalkiisa wulida la dhalay ijmaaca dabadii buu dhashay markii culammadu masalada ku ijmaacayeen maba jirinba maa kaana makhluuqan ma abuurnayn dib u ka dhashay waxbuu bartay wa saara milahum faqiihan mujtahid wa saara faqiihan faqiih buu noqday iyaga la mid ah ayuu noqday xaaluu iyaga la mid yahay faqiihaasoo mujtahidan mujtahid ah xarafkii laba kor dhignaa marka la ysku taagayo jamhuur ahlicilmi waxay yidhahdeen waxaa la ysugu taagaya alif alif baa laysugu taagaya hooyaana taa'ulmarbuuta taa'ulmarbuuta iyada alif la ysuma taago waxaa la ysugu taagaa haa ayaa laysugu tagaa haddaba lugatu rabiica luqa la yidhahdaa jirta qabiil carbeed oo la odhan jiray rabiica ayaa iyagu waxay samayn jireen xarafkaa laba kor dhigan markay isku taagayaan waxay isugu taagi jireen inay reebaan oo mujtahidan mujtahid bay odhan jireen waaqifan waaqif bay odhan jireen caaliman caalim bay odhan jireen caalim taas waa lugatu rabiica laakiin carabta kale waa khilaafsanay saas markaa sheikhu wuxuu ku socday calaa luqati rabiica liajli nadmi luqadii rabiica ayuu ku socday nadmiga daraaddii ayaanu ugu socday si aan nadmigu uga jabin oo ilaa asalku wuxuu ahaa in la yidhaha mujtahida oo alif laysugu taago sheekhu waxau inoo tilmaamaya raximahullah ciddii ijmaacu ka dhacay culammadii ijmaacayee ijmaacu ka dhacay markii ijmaacu guntamay ma isla markaa keliyuu guntamayaa oo in baxnaano dambe loo raadiyo oo baxnaano dambe loo yeelo oo la yidhaha bal khilaaf inuu soo bixiyo in kale jaraa weli taaganay yaa bal inuu khilaaf soo baxayo in kale aanu kaadin oo waxaa laga war inay culammadii sidii ku wada sugnaadaan ilaa ay ka wada dhimanayaan iyo in khilaaf soo baxo ilaa shardigaasi dhacayana lama xujaysan karo jamaahiirta culammadu waxay yidhahdeen inqiraad lama shardiyo isla wakhtigu ijmaacu dhacay ee lagu kala tegey laga bilaabo waa xujja sharciya qowl muqaabila wuxuu leeyahay maya waa la shardinayaa inqiraad alcasri oo inta culammadaa cidi ka nooshahay weli ijmaacaasi ma khatimin shaabaddii waxba uga dhiman laakiin maalinta sidaa ay ku wada dhintaan iyagoo innaba wax khilaafi aanu soo bixin maalintaasuu noqonayaa xujo khilaafka masaladaa laysku khilaafayo waxaa ku binaysmaya laba masalo labadaa masale maxay yihiin labada masale waxaa weeye masalada koowaad culammadii ijmaaca qayb ka ahaa oo mujmiciinta iswaafaqee masaladaa isku waafaqay ka mid ahaa ma ka noqon karaan kulligood ama bacdigood ma ka noqon karaan ra'yiga ay ku waafaqeen ijmaacaas mise inay ka noqdaan uma furna kulligoodna uma bannaano bacdigoodna uma bannaano haddii la yidhahdo inqiraadulcasri lama shartiyo isla saacadduu guntamay ijmaacu ayaa ijmaacu dhacay wax u dhimanna ma jiro wakhtigaa laga bilaabo waa xujo haddii sidaa la yidhaahdo mujmiciintii iswaafaqay ee mas'aladaa isku waafaqay kulligood iyo bacdigood toonna kama noqon karaan waa mas'alo laakiin ra'yiga kale haddii lagu socdo oo la yidhaahdo inqiraadulcasri waa la shardinayaa way ka laabmi karaan weli ijmaacii guntankiisii waxbaa ka dhiman waayo shardi u lahaabaan xasilin weli oo ah inay culammadu sidaa ku dhintaan iyagoo khilaaf ayna soo bixin oo wax khilaaf innaba aanu iman mas'alada labaad ee ku binaysmaysaa waxay tahay cidaan markii caalim mujtahida ahayn oo derajada iyo leebelka aan gaarsiisnayn oo ama talabulcilmi iskaga jiray oo waxbarasho ku sugnaa waa se jiray laakiin ahlulijmaac xaggooda marka laga eegaayo dee ehelkoodii kama tirsanayn marka iyaga agtooda muctabar kama ahayn wujuuduhu kacadami wujuuduhu cadami waa jiray laakiin iyaga agtooda waxba lama jirin lannahu lam yakun caaliman xiinaidin imaam alawsaaci muxuu yidhi annaasu cindana ahlulcilm waman siwaahum falaa shay ya ama maba jirinbe dib buu ka dhashay waxna ka bartay culammadii mujtahidiinta ahayd oo weli nool ama qaarkood ay nool yihiin bacdi ka midii ayuu wuxuu noqday caalim mujtahida ayuu noqday cilmigii baa loo furay dadaal badan buu bixiyey ilaahay baa ku kaalmeeyey wuxuu noqday caalim mujtahida waxaa loo aqoonsaday inuu caalim yahay min alculamaa ijmaacaas ka horreeyey laakiin ciddii ijmaacday wax ka nool yihiina uu soo gaadho caalim noqday mujtahid ah iyadoo mujmiciintii cidi ka nooshahay ra'yi ma ku yeelan karaa ma odhan karaa war haddan masalada isku soo gaadhnayey aniga ilama muuqato saas alladii yadharu lii wallahu aclamu kada wa kada ka muuqataa waa inay masaladu sidaa isaataa mise waxaa la odhanayaa warkaasi ku dhaafiya masaaisha kale ka hadal wixii kale aad soo gaadhay masaladani masale aad la casri ahayd maahee ku dhaaftay taasiye masaa'isha kale kula soo gudboonaade ee markaa wakhtigaad caalim noqotay masaa'isha soo darriya taasaa warkaaga furan yahay kani waa ijmaac ee kaa hormaray bes raacun haddii la inqiraadulcasri waa la shartiyaa waxay noqonaysaa ra'yi ku yeelanaya oo hadduu khilaafo ijmaacii ma guntamin waxay noqotay shardigiisii baan dhicin waayo iyadoo mujmiciintii aynay wada dhiman ayaa caalim mujtahida ayaa khilaafay walow markuu ijmaacu dhacayay caalim mujtahid ayaanu ahaan dib buu caalim ka noqday laakiin iyagoo cidi ka noosh uu soo gaadhay oo caalim noqday markaasuu layskaba la ekaaye yaa mas'aladan sidaa iyo saasay aniga ila muuqataa marka haddii ay noqoto inqiraadalcasri waa la shardinayaa ra'yu ku yeelanaya hadday noqoto lama shardinayana ra'yi kuma lahaa ee laysa lahu ila ittibaacuh inuu raaco mooye wax kale uma furno jumhuurka culammadu waxay qabaan inaan inqiraad alcasri la shardinayn hada ra'yu jumhuur agsarka culammadu saasay mareen saxiixana qowlkooda ah markaynu leenahay qowlkoodaa saxiix ah waxaa la isweydiinaya maxaa u daliila inuu qowlkoodu saxiix yahay jawaabtu waxay tahay adilada laga deliishaday xujiyatulijmaac ee ku tusinaysa ijmaacu inuu xujo yahay lam tadkur hada sharta shardigaa ma sheegin oo inqiraadulcasri wax shartin ah oo la sheegaayo ya may tilmaamayn marka wuxuu noqonayaa shartun laysa fii kitaab illah sharti aan kitaabka ilahay ku sugnayn waayo ijmaac haddii loo shardinaayo shardigaas hadduu shardi sharciya noqon lahaa dee nusuustii adilladaa tilmaami lahayd adiladuna khalat min hada asharti marka waa shartun laysa fii kitaab illah kullu shartin laysa fii kitaabi illahi fahuwa baatilun wa in kaana mi'ata shartin kitaabullahi axaqu wa shardullahi awfaq sida xadiiska saxiix uu sheegayo inuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam sharti kastaan kitaabka ilaahay ku sugnayn waa baatil kuluu boqol shardi ku yahay baatil wey wax ka soo qaad male shardigaas mar hadduu kitaabka ilahay khilaafsan yahy wuxuu noqonayaa sharti baatil ah ya dadka qaarkood baa intay shuruuda hadday doonaan aan sharciga ku fadhiyin oo baatil ah iska shardistaan bay wax odhanayaan shuruudii aabbaha ka weyn ya mm, sharcigaa ka weyn kitaabullahi axaqu kitaabka ilaahay baa u xaqle in la raaco wax kitaabka khilaafsani innaba wax xaqiyo amare marin wa shartullaahi awsaq shardiga ilaahay baana adag markaa saas aawadeed maadaama adiladaasi ayna sheegin shardigaas wuxuu noqonayaa sharti khayr muctabar mar labaadka shardigani wuxuu keensan lahaa ijmaacba inaanu dhicin oo wax ijmaac la yidhahdo dhacaya innaba inaanu jirin baa ka laazimi lahay wamaa lazima minhu baatilun huwa baatil wax kastoo baatil ka laazimaana waa baatil oo say uga laazimi lahaa haddii la yidhaahdo casri baa la shartiyaa ka soo qaad wakhtigii saxaabada ijmaac dhacay saxaabadii zaman badan bay noolaayeen saxaabigii ugu dambeeyey wuxuu dhintay boqol iyo toban markii hijirigu ahaa cala axad alaqwaal ama boqol iyo sagaal aqwaasha qaarkood saasay sheegaysa taabiciin badan baa kacday cilmi baratay culamo noqotay taabiciinta culammada noqotayna aad iyo aad bay u badnaayeen waana kala horhorreeyeen qaar baan wakhtiganba soo gaadhin marka casrigii saxaabaday culamo noqdeen haddii la yidhahdo inqiraadulcasri baa la shardinayaa oo saxaabada inta axad ka nool yahay culammadii saxaabada inta axad ka nool yahay ijmaaci ma guntamin waxay noqonaysaa taabiciinta waa u furantahay ra'yi inay ka yidhaahdaan baa u bannaan inqiraadulcasri haddii la shardinayo waaba loo furay taabiciintii baa iyaguna ka fatwooday masaladii waaba waafaqeen taabiciinta lafteedii waxay noqdeen min almujmiciin ila waa kuwan dib bay ka noqdeen mujmiciintii iswaafaqay ahlulijmaac bay ka mid noqdeen iyagana inta cidi ka nooshahay haddii culamo kale ka soo daba kacdo oo ay soo gaadho intay nool yihiinoo axad ka nool yahay culammadooda taabiciinta waxay noqonaysaa iyagana waa u furan tahay waa laydin soo gaadho maydaan inqiraadin ahlulijmaaci baa ka mid ahaydeen ya annagana ra'yi baa nooga furan kuwii ka dambeeyna waa loo fura iyaguna ahlulijmaci bay ka mid noqdeen ya qolo walba qolaa soo gaadhaysaa marka ilaa qiyaami saaca ijmaac guntami kara ma jira ka dhalanaysa wamaa lazima minhu baatilun fahuwa baatil hadday caynkaa noqotana ijmac markaa goormaa la xujaysanayaa a fi am fi dunya ma aakhira la xujaysina ilaa ilaa qiyaamadu dhacdo ummaddii saasay isu daba joogtaa mar walba markaa qaar dambaa dhalanaya qaar baa cilmi baranaya qaar baa soo kacaamaya qaar baa culamo noqonaya yacni culamadiiba markaa qaarba qaar bay soo gaarhayaan oo nolosha ku soo gaarhayaan marka waxay noqonaysaa ijmaac guntami karaba ma jiro arrinkii nusuustii adilada laga fahmay laga daliishaday arrinkaa haddaba ibtaalinaya ay ka dhalanayso inuu baatilba noqdo aanuba dhici karinba aslanba waxay noqonaysaa maa lazima minhu baatilun fa huwa baatil wixii baatil ka laazima waa baatil wuxuu idhi sheikhu raximah ullah uma inqiraadu casrihi intaa dabadeed casrigii ijmaacu damiirka haadu wuxuu noqonayaa ijmac casrigii ijmaacu inuu inqiraado bimacnaa ehelkiisii ay wada dhintaan iyadoo aan khilaaf soo bixin ay sidaa ku wada dhintaan lam yushtarad lama shartino ijmaaca loo sharti maayo ijmaacu waa iswaafaqaa loo sharti maayo ay fi inciqaadihi guntanka uu guntamayo ijmaacu mid loo shardinayo ma aha inqiraadka ay sidaa ku wada dhintaan iyagoo aan khilaaf soo bixin iyadoo aan khilaaf soo bixin wa qiila waxaa la yidhi mushtarad waa la shardiyey walam yajuz ma bannaana liahlihi ay liahli ilijmaac ijmaaca kuwii u ehelka ahaa uma bannaana an yarjicuu inay ka noqdaan qowlkoodii ijmaaca ay ku waafaqeen inay ka noqdaan mid u bannaan ma ila cala ahaani ra'yiga labaad in lagu socdo mooyaane ra'yiga labaad waxaa laga tilmaamaya mushtarad falaysa yumnacu markaa la diidi maayo haddii inqiraadulcasri la shardinaayo inay ra'yigoodii ka laabtaan la diidi maayo laakiin saxiixu waxay tahay waa inaan la shardinayo walyuctabar calayhi ha la ictibaariyo ha la tixgeliyo calayhi ra'yiga labaad marka lagu soconayo inqiraadulcasri baa la shardiya ah qawlu man kii qowlkiisa welida la dhalay bimacnaa dhashay wa saara mislahum faqiihan mujtahid wa saara noqday mislahum xaalu yaga la mid yahay faqiihan faqiih noqday faqiihaasoo mujtahidan mujtahid ah haddii inqiraadulcasri la shardinaayo ciddii dib ka kacaantay yani mar dambe dhalatay oo cilmiga baratay oo culamo mujtahidiina noqotay iyadoo mujmiciintii cidi ka nooshahay waxay noqonaysaa inuu ra'yigiisu muctabar yahay oo muwaafaqadiisa loo baahan yahay hadduu khilaafana ijmaacu aanu guntamayn waa haddii sidaa lagu socdo laakiin sida saxiixi waxau yahay inaan la shardinayn inqiraadulcasri qowlkaas ayaa saxiix ah wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk